bsmi اllahi الرaحim alxamdu لlah رb العaalamiin وsl اllهma وsلm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin ama bعd baabu xaddi sariqati xatooyada xaddeedii ayuu baabu yahay xatooyada xaddeedu qur-aanka ayaa sheegay asaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaan halka qur-aanka rabbi ku tilmaamay tabaaraka watacaala asaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaan maxaa jazaan bima kasaba nakaala min allah wallahu casiizun xakiim marka axaadiista nebiguna sal alla alay wasalam aayaddaas iyo macnaheeda ayay sii tafsiiliyeen oo sii faahfaahiyeen saan horeyba usoo sheegnay marka xadda sariqadu ama xatooyada xadda ay shareecadu ka dejisay waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo xoolaha xoolaha lagu waardiyeynaya laanna xooluhu taqriiban waa maqsadka shanaad ama daruurada shanaad oo daruuraadka shantaa ka mida wey can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu idhi laa tuqtacu lama gooyo yadu saariqi tuugga gacantiisa ila fii rubci diinaarin diinaar rubicii iyo fasaacida wax ka sii badan mooye diinaar rubcii iyo wax ka badan dinaar afar meelood loo dhigay meeshii waay rumac iyo fasaacidda wax ka siyaadsan mooye muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa wariyey wallafdu lafdiguna limuslimin muslim buu u walafdu lbukhaariyi bukhaari lafdigiisu wuxuu ahaa tuqtacu waa la goyni yadu saariqi tuugga gacantiisa fii rubci diinaarin dinaar rubciisa loo goynayaa fasaacido iyo wixii ka badan dinaar rubcii sababtii baa loo goynaya dartii iyo fasaacida wax ka badan wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa yado liaxmeda axmed u sugnaatay iqtacuu gooya fii rubci diinaarin dinaar rubcii dartii u gooya gacantii walaa taqacuu hana goynina fii shay dhexdii ama shay dartii ha u goynina huwa isaguba adnaa ka yar min daalika arrinkaa ka yar rubuucu diinaar wax ka yaroo ka hooseeya gacanta ha u goynina laakiin wixii rubcudiinaar diinaar u gooya ayb xadiiskaasi ama xadiistaasi waxay inoo sheegtay nisaabka ama qadarka xoolaha haddii la xado gacanta loo jarayo qiyaastee wey aayaddu way itlaaqday faqtacuu aydiyahumaa assaariqu wasaariqa leh ninka waxaday iyo haweenta waxaday ama naagta waxaday lama sheegin ma wax yar hadday xadaan mise wax badan hadday xadaan ayaddu uma banbixin qiyaasta gacanta loo goynayo ma ayna sheegin axaadiista nebiga marka sal lay wasalam faahfaahisay oo itlaaqaasi qayday oo tafsiilisay xadiidku marka wuxuu ka dhigay xoolaha haddii gacantu qaadoy xado loo goynayo waxay ka dhigay xadiidku ka dhigay diinaar rubiciisa xadiidkaasi diinaar rubiciiyo wixii ka badan diinaarka rubiciisu taqriiban waxa weeye waxaa la dhihi karaa waa hal gram oo dahaba iyo muxuu ahaayey eh, iyo diinaar tumankii waxaan dhihi lahaa gram tumankii sideed meelood markuu loo dhigay meel ka mid saas macnaha macnaheedu waxa weeye diinaarku maqaayiista hadda casriga ah marka loo bedelo diinaarku waa dahab diinaarku waa dahab hore baanu usoo sharaxnay diinaar iyo dirham iyo waan ka soo hadalnay diinaarku marka waa dahab dahabka maqaayiista hadda la isticmaalo waagii hore waxaa la isticmaali jiray mihqaal laakiin hadda waxaa la isticmaalaa gram iyo kiila la isticmaalaa sooma marka dahabka halkii diinaar wuxuu u dhigmaa afar gram iyo gram loo qeybiyey afar meelood meeshiisa yacni hal gram afar graamo buuxa iyo gram la qaybiyo afar meelood loo qaybiyo meel ka mid ayuu u dhigmaa dinaar dinaarkii intaa u dhigmay haddana afar meelood usii qaybi daquu noqona marka ya afar gram iyo rubuc haddana afar meelood usii kala qaad waa meeq hal gram iyo iyo gramkii rubica ahaabaa sideed meelood loo qaybina hadda sooma ya hal gram iyo tumun waay saas hal gram iyo tumun qiyaastaa waay qiyaastaasi ama dahabka noocaasa ruuxii xadaa gacanta laga jaraya ruuxii wax ka yar xaday oo qiyaastaa wax ka yar wuxuu qaatay ay tahay gacantiisa la goyn maayo ama hala tacsiiro markaa ama hala edbiyo laakiin gacan gooyo male wey macana ayb sidaasi oo nisaabka dahabka waa taqriiban laysla ogol yahay markuu dahab yahay markuu dahab yahay khaasatan culimada reer xijaaz alimaam maalik shaafici iyo axmed jamhuurtu saasay qabaan qiyaastaas wixii iyo wixii ka badan unbaa gacanta loo goyn karaa wixii ka yarmaya ayb waxay khilaafayaan bacdu ahlilcilmi oo ku tegey ama ha yaraado waxa gacantu xadday ama ha badnaatee haddayba wax xaddo waa la jarayaa daahirka aayadday qaateen iyo itlaaqeeda axaadiistana xoogaa waxaad moodaa sibay muxuu ahaaye uga hoos baxay aayad aayaddana way oo waxay yidhaahdeen aayaddu ma kala qaadin waxa la xadaya gacanta loo geynayo wax yar iyo wax badan midna ma kala qaadin waxaa kaloo daliishadeen xadiiska soo socda isagana inoo imaan doona ukun la xaday iyo dhagax iyo muxuu ah, xarig la xaday ayaa loo jarahaya taana way daliishadeen waan ka jawaabi doonaa markeeda marka utoon waa ra'yi daciifa ah, daahiriyadii qaar ka mid a maray waana ra'yi laga xoog badan yahay maxaa yeelay qur-aanka itlaaqiisa waxaa qayday sunnada ijmaalkiisana waxaa tafsiiliyey oo sharxay sunnada sidaas daraaddeed sunnadii baa keentay qaydkanoo rubcu diinaar fasaacido sunnadii baa ku xidhay sunaduna waa waxyi qur-aankuna waa waxyi in la wada qaatana waa laga maarmaan saas wey macana wacan ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal alay wasalam qataca wuu gooyey gacan ayuu gooyey fii mijannin gaashaan dartii buu u gooyey gaashaankaasoo hamanuhu lacagtiisu alaaatu daraahima saddex dirham ay tahay muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray mijanigu waa gaashaanka gaashaan ayay gacani xaday gaashaanka qiimihiisuna saddex dirham buu u dhigmay nabigu waa gooyey sal alay aslam gacanta iyada ayb meesha maxaan ka fahnay kii hore wuxuu ahaa rubcu diinaar laakiin haddii waxa la qaatay uu dirham yahay ayadana waxaa laga dhigayaa saddex dirham saddex dirham iyo wixii ka badan baa gacanta loo jaraa waa hadday lacagtu fiddo tahay waay haddii saddex dirham ay ka yar tahayna gacanta loo goyn maayo halkan waxaan ka fahmaynaa xadiidka hore iyo kani isma diidana midna wuxuu wax ku qiimeeyey lacagtii la isticmaali jiray dirhamka ahayd ee fidada ka samaysnayd midna wuxuu wax ku qiimeeyey lacagtii dahabka ka samaysnayd ee diinaarka la dhihi jiray labaduna isku meel bay imaanaysa leannu cinda aljumhuur cinda aljumhuur waxay qabaan waana sida sawaabkaa waaye halkii dinaar sarifkiisu wuxuu ahaa waqtigii nebiga dirhamka marka loo fiiriyo halkii dinaar labiyo toban dirham buu ahaa soma labiyo halkii dinaar diinaar labiyo toban dirham buu sarifkiisu ah marka labi-iyo toban dirham rubucoodu meeqa wa laba-iyo toban dirham ruuxoodma afar meelood uqaybiya ya waa saddex saas maa amanuhu alaaatu daraahima haddaad marka tidhaahdo rubcu diinaar iyo haddaad tidhaahdo alaaatu daraahima waa isku mid saas man rubcu diinaar waa alaaatu daraahima lanna dirhamkoo kaamiloo iswata buu labiyo waxaa dhiila diinaarkoo iswata baa sarafkiisu labiyo toban dirham ah rubcu dinaarkuna wuxuu noqonayaa saddex dirham buu noqonaya sidaasay marka noqonaysaa isma diidano hadday fido noqotona waa saddex dirham hadduu dahab noqdona waa dinaar rubicii waay labadooduna isku mid waay sarafkii waktigaa jira marka la fiiriyo cinda aljumhuur ayb taasi sidaas weeye alilaahay culimmada eh, reer ciraaq thawri iyo abu xaniifa iyo saaxiibadii iyo iyoba waxay mareen dirhamka maya dinaarka sarifkiisu ma ahayn halkii diinaar labayo toban dirham ma ahayn toban diinaar toban dirham buu ahaabay dheh ayagu dood bay marka masaladaa ka qabaan dood bay ka qabaan oo waxay leeyihiin saddex dirham wax ka yar bay sheegayaan adigu waa daciif wey ra'yigooda waa daciif waxaa la isweydiiyey masalada marka waxaa ku jirta ilaa dhowr iyo toban qowl baa ku jirta xoolaha ugu yaree hadday gacantu xaddo la goynayo ilaa dhowr iyo toban qowl bay culimadu isugu khilaafsanya qowlka u xoog badanna waa qowlkaa jumhuurtu ay mareenoo haddii dirham ay tahayna saddex dirham hadday diinaar tahayna rubcu diinaar waa xadiisku ay caddaynayso ayib waxaa la isweydiiyey tani waa hadday lacaga tahaye hadday lacaga tahay waa hadday badeeco kale ama hanti kale tahay wax la xaday si loo ogaado nisaabkiiyo qadarkii ma gaadhay mise way ka hoosaysaa ma dahabkaa lagu salaynaya oo dahabkaa miisaan u noqonayo loo celinaya mise fidadaa loo celinaya tana isu khilaafsanya ma dirhamkaa loo celin mise diinaarkaa loo celinaya alimaamu shaafici caleyh raxmatullah wuxuu ku tegey asalku waa diinaarka buu yidhi asalku waa dahabka sidaas daraaddeed waxyaalaha kale la xaday ruuxuu xaday markaan doonayno qiyaastii gacanta lagu goyn lahaa ma gaadhay waxaan uu xaday waxaan fiirinaynaa dahabku maanta intee jooga rubcu diinaar suuqa maanta meeshuu meequu ka jooga markaa suuqa tagtoo tidhahda hal gram iyo tumun intee buu joogaa oo lagu yidhahdo saddex kun buu joogaa matalan oo shilin kenya khalaas waad garatay saddex kun oo shilin kenya ruuxani wuxuu xaday ma gaadhay mise ma gaadhin way gaadhay soomaa way ka badan tahay khalaas kafkasi markaa way ka yar tahay soomaa nisaabkii ma gaadhin waayo wuxuu imaamu shaafici u cuskaday dahabku wuu ka istiqraar badan yahay o wuu ka sugnaan badan yahay fidada maalig baa oo sheekhiisiiyaba isagu wuxuu maray dirhamka asal ah laakiin hadda waktigan la joogo muddadaa dheere muslimiintu soo jireen oo dahabka iyo fidada labadaba la isticmaalayay qowlka imaamu shaafici baa hadda sax ahoo dahabku makaanadiisii iyo miisaankiisii wuu ilaashaday laakiin fidadu way dhacday dirhamku aad buu u baabay wakhtigii nebiga marka la fiiriyo meeshuu joogay iyo hadda marka loo fiiriyo qiimihiisa aada buu u jabay laakiin dahabku awooddiisii iyo quwadiisii waktigaa uu lahaa taqriiban waa ku dhowey sidaas daraaddeed waxaa la dhihi karaa sawaabku waxa weeye si loo ogaado nisaabka qadarka gacanta lagu goynayo waa in fid mar walba loo celiyo dahabka iyo qiimihiisa rubu diinaar meequu suuqa ka joogaan baa laleeyahy markii la ogaado kadibna sidaasaa lagu salaynaya wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu sal lay slm rasuulku wuxuu yihi lacana allahu allaha lacnado assaariqa tuugga oo yasriqu ama yasriqu xadaya albaydata ukunta xadaya oo fa la goynayo markaa yaduhu gacantiisa la jarayo wayasriqu xadaya alxabla xadhigga xadaya oo fa la goynayo yaduhu gacantiisa la goynayo muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray aydan buu noqonay xadiiskan waxaa deliishaday qolyihii yidhi wixii xoolaha la xadaye gacanta loo goynayo xataa hadday yar yihiin ruucu diinaar ha ka yaraadeen xataa dir saddex dirham ha ka yaraadeen wax yar iyo wax weynba gacanta waa loo jaraya qoladaasdaliisha waxay yidhahdeen sababtu waxa weeye ukuntu ukun saddex dirhamna ma gaadho rubcu dinaarna qiimaheedu ma gaadho xadiiskuna wuxuu sheegay gacanta loo jaraya sidoo kaleeto xadhig yar oo tuug meelaha ka qaatay xadhig rubcu dinaar ma gaadho saddex dirhamna ma gaadhay dheh wuxuu xadiisku muujinayaa marka waxay leeyihin itlaaqii aayaddu xoojinahayaayo wax yar iyo wax weynba xatooyo gacanta hala jabo waxay xadee iyadoo la kala qaadin ha badnaata yara saasay u daliishadeen jumhuurtuse waa khilaafsan yihin waxay leeyihiin xadiidkani macnaha lagama wado laba dhowr macnay ku xambaareen dhowr macnay macnihiisa ku taawiilinayaan qaar waxay leeyihiin waxaa laga wadaa oo xadiidka loo keenay meesha taxqiiru sha'ni saariqi wa khasaarati maa rabixahu ninka waxaday xaqilnaantiisa iyo waxa uu faa-iiday sida uu ugu khasaaray unbaa xadiidka laga wadaa saasaa laga wadaa macna iyo haddii uu wax yar xadidooda uu barto xarig iyo ukun iyo waxyaalo yaryar hadday xadidooda uu barto waa tuugsaqajaan baa la yidhaahdaa waxay u jiidi doontaa waxyaalo yarka u xadayo kuwa waaweyn inuu xado haddana markaasay keeni doontaa in gacantiisa la gooyo hay yarbaa shay weyn ku gaasiiye w man taasaa laga wadaa bacdun qaar culimada ka mida ah sidaa odhanaya sida khaaabi iyo eh, ibnu qutaybo ka horreeyey iyo meeshaasay xadiidka marinaya waal xadiidka waxaa laga wadaa un in la taqriiriyo liidnaanta iyo ninka tuugga ah camalxumad dhaqan xumadiisa iyo sida uu u khasaaray waxba u faa'iidin iyo taasaa loogu talagalay bay leeyihin in la caddeeyo shawkani wuxuu leeyahay tafsiirkaasi tacasuf baa ku jira nooc waxaa ku jira qardajeexa iyo qalanafka ayaa ku jira buu mid kaleetuu fadilay oo culimmada qaarkood qabaanoo ra'yiga labaad ama ta'wiilka labaad ee xadiidka la mariyey oo ah waxaa laga wadaa almubaalaqatu fi tanfiiri can isariqa in lagu xeel dheeraado dadka in laga bediyo oo laga celiyo xatooyada taasaa lagu xeel dheeraanaya marka mubaalaqa ku jirtay leeyihi markaasaa mubaalaqadii iyo tansiirkii iyo takliidkii adkayntii arrinta la adkeynaya adkaynayba waxaa la gaadhsiiyey sidii wixii yani waxa wey waxaan gacanta loo jarin ayaa waxaa loo ekeysiiyey sidii shaygii gacanta loo jaray oo kaleeto min baabi almubaalaqa ku xeeldheeraanshaa marka laga wadaayo ma aha xadhig yar iyo ukun gacanta ha loo gooyo macnuhu ma aha bay mareen sidaan culimada qaar loo maray oo waxay leeyihiin tusaaley leedahayo markuu nebigu lahaa sal lla alay wasalam man banaa lilaahi masjidan walow ka mifxasi qataatin ruuxii ilaahay beyt u dhisa walow shimbiri meelay fadhiisataba ha noqotee ilaahay jannada guribuu uga dhisaa markii lala walow meel yaroo shimbiri fadhiisato ukumaha dhigataba ha noqoto ma meel ukun la dhigtaa lagu tukan karaa masaajid ba meelaan bini aadamba lug uusan dhigi oo uun ukun ay dhigato shimbiri hal ruuxna kuma tukan karo soma bal lugtaaba uma deeqdaba marka maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa bay leeyihiin min baabi almubaalaqa waa ku xeel dheeraansho waay a wixii ilaahay dartii aad u bixisood masaajid ku bixiso haba yaraadee inaad ku helayso guri jannada ah ujeedadu ahayd bay leeyihin tanna waa sidii oo kaleeto mubaalaqo lagu xeel dheeraanayo dadka in laga fogeeyo oo laga eriyo oo laga durkiyo muxuu ahaay xatooyada iyo tuugnimada sidaa unbuu xadiidku u yimid mooyaane laakiin daahirkiisa lagama wadaynay daahirkiisu maqsuud ma aha baydadan meesha hadda taallahay ukunba lagama wadaynayo si xun baad maxu fahanteen ukun ma aha ee waxaa la yidhahdaa baydat lxadiid baydat lxadiid waa waa koofiyad biraad koofiyad biraadna waa qaali bay dhaheen oo rubcu dinaar iyo saddex dirham iyo way gaadhaan lacagteeda xadhiggana waxay yidhaahdeen xadhiggan caadiga mehe xarkaha waaweyn ee doomaha isagana kaasaa laga wadaayo wuu gaari karaa isaguna rubcu dinaar iyo saddex dirham wuu gaari karaa halkaasay mareen isagana waxoogaa adaygaa ku jiro waxyaala naadir ah in xadiiska macnihiisa lagu xambaaray waa laga fiicay adiga waxa weye daahirkiisa sidaas in la mariyo waxaa keenaya axaadiistaynu hadda soo marnay baa waxay nas ku tahay wixii rubcu dinaar ka yar ama saddex dirham ka yar inaan gacanta loo jarayn soo nas mahay maadaama axaadiistaasi ay nas tahay kan waa in la yidhaahdo daahirkiisa lagama wade macno kale marka waa in loo duwo si laysu waafajiyo nusuusta ilaa ah, kan haddaad qaadato kuwii kalead ka tegi sooma marka waa in lays waafajiyo la jamciyo wey macnaha jamcibaa marka meeshaa la maray culimada taawiilaadka iyo kuwo kalaa la mariya an caaishata radi allahu canha ana rasuula lah sal ly slm rasuulku qaala wuxuu yidhi atashfacu miyaad shafeeci ah, usaamo waay hadalku usaama u dhacay xadiidkaas iska soo gaabiye ee wuxuu ahaa quraysh ayaa waxay aada uga murugtay haweenay makhsuumiyad ah oo quraysh ka dhalatay oo waxxaday haweeney reer qureysheed ah ayaa waxxaday marka arrintaasi quraysh bay marka aada uga murgiso waxaa la yidhi gabadh reerka ka dhalatay ayaa maanta inta maxkamadda la geeyo gacanta laga jari ah, arrintaa iyadaa bal sidaan ku baajin lahay aan ka shaqaynalis markaase waxay dheen man yukalimu rasuulalahi sal lay slam arrintaa yaa nabiga kala hadli baale yaa rasuulka u tegiyo gabadha yaan gacanta laga jarin dhihi kara yaa uu ergeyn kara nabiga sal sl ergadaa qaadi kara waman yajtariu calayhi ilaa usaama xibu rasulilahi sal lay slam yaa ku dhiiran kara oon ka ahayn usaama oo nebigu ninku jeclaa arrintaa usaamo baa qaban kara usaamaa la diri marka war usaame maanta hawsha cid adagahay ma qaban kartee kac nebiga u tago gabadha kala hadal shafaacada iyo ergada gaadhsiiya usaama meeshii buu ka soo tegay nebigu u yimi sal alay waslam markuu nebiga u yimi arrintii kala hadlay hadalkanaa lagu yidhi marka atashfacu ma waxaad shafeecaysaa oo ergeynaysaa fii xaddin xad oo min xuduud illaahi ilahay xuduuddiisa ka mid ah miyaad ergeynaysaayo sidii lagu baajin lahaa baad hadda ergan kartaa miya saasaa lagu su-aasha waa inkaar waay waa la didanya arrintaa lagu inkirsaya waa la didanya uma kadibna qaama wuu istaagay nebigu fa khataba waa khudbeeyey usaama arrintii marka waa ku xumaatay xoogaa nebigu hadal adag yuu ku waajahay waaba iska tegey kadibna nebigu waa istaagoo fa khataba wuu khudbeeyey faqaala wuxu uhi ayuha annaasu dadow inamaa halaka waxaa halaagay aladiina kuwii waxaa uun halaagay min qablikum hortiin ahaa anahum iyagu tan unba halaagtay wax kale ma halaagay annahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen idaa goortii saraqa uu xada fiihim dhexdooda ashariifu midka sharafta leh tarakuuhu way ka tegi jireen in magacal ruux magaclaa waxaday ah, dowladdii madaxdeedii wasiiradii ujagooyinka hayay qoyskii magaca lahaa yaa waxaday faraha laga qaadi jiray naga daaya la dhihi jiray ah waidaa goortii saraqa uu xado addaciifu midka tabarta daran mujtamciisaasuu ah, ka mid yahay ah, ruux magacale maah reer magacale ma ah miskiinkaasi kaa tabarta daran markuu xadana aqaamuu way oogi jireen calayhi korkiisa alxadda xadday u oogi jireen kaas de wax wax lagu daybaaban jirin intay soo qabtaan bay xadda marin jireen muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna limuslim buu isugu dha ayb qaybtiisaa hore waxay inoo faa'iidaysay in aysan bannaanayn xuduuddu markay sugnaato kadib in shafaaco iyo ergal laga galo waana laysla ogolya ruuxani mar haddii xadda la sugo oo ama markhaatiyadii caddayntii la helo ama ma ahee qiraal ay noqoto oo xaddu ay sugnaato oo maxkamaddii ay gaadho markaa kadib erge iyo odayeyn iyo ugaadsayn ka socon mayso halistu way markaas macna leanna waxaad markaa u sacyinaysaa ilaahay tabaaraka wa tacaala axkaamtiisii iyo xuduuddiisii in la buriyo waana khatarta xadiid baa nabiga ka sugan sal lay aslam u lehy xadiid ibni cumar cinda axmed waabi daawuud waa xadiis saxiix ou nebigu uri sal lay wasalam man xaalat shafaacatuhu duuna xaddin min xuduud illah fahuwa mudaad allahi fii amrihi ruuxii shafaacadiisi iyo ergadiisu ay hor istaagto xag ilaahay xuduudihiisa ka mida ay baajisoy hor istaagto kaasi ilaahay buu ku taagan yahay amarkiisa waa nin caadidsan oo ilaahay amarkiisa ka hortaagan way macna saasuu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleh haddii ilaahay amarkiisa nin ishortaagayo waa ka hortagayaana xaalkiisu khatar ma saas w man marka xuduudda shafaaca lagama galo mar hadday sugnaato waa in la oofiyo waa in la oofiyo oo ayna masaladu noqonin ninka xooggale iyo ka magacale iyo ka tabarta daran iyo xuduudda iyo maxkamaduhu waa inay u siman yihin waa meesha uu nebigu uri sal lay waslam markii uu muxuu ahay hadalkiisa uu saxabiku iska soo gaabiye wuxuu nebigu sal lay waslam waxaan ku dhaartay allaan ku dhaartay low saraqat faatimatu bintu muxamadin laqatactu yadaha buu nebigu sal lay slam iska dhaaf gabar maxsuumiyad iyo gabarh quraysheed miyaa maanta gacanta laga jari iyo ma quraysh baa ceeboobi iyo warkaa ka baxe xataa faadumada aan dhalay hadday waxadi lahay gacantaan ka jiri lahaa bu nabi sal lay sl gabarh ka sharaf badan miyaad garanaysaa waay waa quraysh waa haashimiyad waa gabadhii nebiga sal alay aslam awsatu buyuuti alcarab bay ka dhalatay nebi maxamed baana dhalay marka sharaf baan leeyahay reer baan ka dhashay iyo laandheeraan ahay iyo kanaan ahay iyo xadbaajintaas waa lagu marin hareecada cadaaladeeda ka mid xataa waa kale iska dhaafta haddaad madaxweynaha waa lagu marin masladaas marka waa ina meesha ka baxdo way macana marka shafaacadu lama ogola allaahuma shafaacada waxaa la ogol yahay sidaan u tegi doonno intaynan xaddu soo gaadhin maxkamadda intaysan xaddu maxkamadda imaanin idinka dhexdiinna ka hadlo oo ruuxa loo shafeeco war maxkamadda ha geynina maho oo kala hadlo oo ka odayeeya odayeyntu meeshaas geli karta sooma ilan xalaynu soo marnay soo garanaysaan tacaafaw alxuduuda fima baynakum sooma famaa balaganii min xaddin faqad wajab mar hadday soo gaadha bis waay laakiin inta ka horraysa isku daya waana u tegi doonaa xadiis kaleeto macnaha iyaguna faa'iidaynaysa darsigeenna caawan ku mari doonaa walahu waxaa u sugnaaday muslim min wajhin aakhara weji kale waxaa uga sugnaaday can caaishata radiallahu canha ariiq kale weye walahu muslim waxaa u sugnaaday oo u warinaya min wajhin aakhara ariiq kalena uu ku warinaya can caaishatana uu ka warin radiallahu canha qaalad inay tihi kaanat waxayd imra'atun haweeney tastaciiru mid caariyeysata oo ergisata almataaca alaabta wa tajxadhu kadibna way diidi jirto way inkiri jirtay fa amara markaasuu amray annabiyu nebigu sal lay slam biqaطci yadiha gacanteeda goynteeda riwaayaadka xadiidka qaar ka mid ah baa waxay ka dhigeen haweentaa iyada ah waxa gacanta looga jaray ma ahayn alaab ay xadday laakiin waxay ahayd alaabta intay caariyeysato dadka ka qaadato o ka ergisato bay kadibna inkiri jirta waxba kaama qaadin buu dhiijir mid baa lagu helay mid labaad baa lagu helay mid kalaa lagu helay warkii baa caddaaday islaantana intay alaabta ka qaadato unbayba diidaaba oo inkirtaa gacanbigaaba laga jaray meesha iyada ah jumhuurtu waxay qabaan culimada badankood waxay qabaan alaab la caariyeystay oo la inkiray xatooyo oo kale ma aha bay qabaan oo waxay leeyihiin xatooyadu waxay u baahan tahay shayga meeshii la dhigi jiray caadatan xirsiga la yidhaahde caadatan meesha lagu ilaaliyo inaad meesha ka qaadataa xatooyada la yidhahda laakiin shay ruuxii aad kaga qaadatay rido kaga qaadatay oo isagoo raalliya ah uu ku siiyey kadibna uun aad dib ka inkirtay xatooye ma aha bay leeyihiin jumhuurtu xadiidkanay meelay ka maraan layihi xadiidkani meelay ka maraan male waana xadiid sugan sidaana waxaa ku tegay ruuxii intuu alaab caariyeysto dadka ka qaato inkira in gacanta laga jarayo sida xadiiskuba daahirkiisa uu yahay waxaa ku tegay alimaamu axmed isxaaq ibnu rahwiya daawuud ibnu caliyin adaahiri ibnu xasmi baa aada ugu dooday masaladaas waana daahirka xadiiska sida ka muuqata oo xukunkii xatooyaday leedahay wax inta la caariyeysa in la diido waa xukunkii xatooyadoo kale gacantaa la jaraya markaas sidaasa xadiiska daahirkiisa ka muuqata wacan jaabirin radi allahu canhu can nabiy sal lay slam qaala nabigu wuxuu yihi laysa ma ahaanin calaa khaa'inin mid khaa'in ah korkiisa walaa mukhtalisin mid dafa dafe midka wax dafa korkiisa ma ahaanin walaa muntahibin mid wax boobay korkiisa ma ahaanin qacun goyn waxa wariye axmedu axmed baa wariyey walarbacatu iyo afartii wasaxaxu waxaa saxiixiyey altirmidiyu wabnu xibbaana wakadalika ibnu mulaqin fi lbadri buu ku saxiixiyey sheekh albani fi lirwa xadiikuwaas wey waxaa cileeyey xadiidkaas alimaam abu daawuud iyo anasaa'i abu zurca abu xaakim raasiyeenkii weeye waxay ku cilleeyeen ibnu jurayj muusan ka maqlin abu zubayr oo uu xadiid ka warinaya ee wuxuu ka maqlay in la yidhaahdo ziyaad azayaad oo matruuka ah, daciif jiddan ah. laakiin waa laga jawaabayo waxaa la yidhi ibnu jurayj waxaa la hayaa cinda cabdirasaaq iyo daarimi isaga oo caddaynaya inuu ka maqlay abu zubayr ayb waa midda labaadee waa la mutaabaceeyo mutaabacaad baa loo hayaa rag kaloo ku raacay xadiid sida uu sheekh albani caleyh raxmatullah ku tafsiiriyey fi irwaa'i haliil ayuu aada xadiidka uga hadlay xadiidku waa xadiis uga wa xadiidkani waa xadiis saxiix muxuu leeyahay wuxuu leeyahay saddex ruux gacan lagama jaro saddex ruux oo wax qaatay gacanta lagama jaro ka koobaadi waxa weye waa khaainka khaainka waxaa la yidhahdaa waa ruuxa kuu muujiyay inuu daacad ku yahay oo naasix kuu yahay kadibna si qarsoodiya wax kaaga qaata ah, khaain baa la yidhahda wax daacadu isaga kaa dhigay aamin buu isaga kaa dhigay hoos buu kaa galay waxbuu kugu darsaday waad waad xasishay markaad isdhigataybuu aayar hoos wixii u qaatay kaa khaain baa la yidhahda tuug maaha laakiin waa khaain khaain kastaa wax kaaga qaadaye laqdaba iyo wax isdabamarin iyo reemagaalnimo wax kaaga qaaday gacanta la jari maayo waxaagi un baa laga raadin haddii la tacsiinayana waa meesheedoo la edbina si kale loo edbina la tuug ma aha macnaha walaa mukhtalisin mukhtaliskana waxaa la yidhahdaa midka ku dafa had cad adoo suuqa marahay buu mobaylkii kaa boobayoo iskala xaray soo ma cumaamadii buu kaa gufsaday kaa wax dhufsanahaya ma tamar badna oo kaama xoog badna laakiin waxa wey intuu dhufsaday wuu isa sii daaya aduu nin weyn baata ma ordi karti masuuqa dhexdiisa sii day waxaa laga yaabaa inaada gaari karinba sooma mukhtalis baa la dhahaayo isagana waa dafe kaana gacanta lagama jiro laanna tuug meehe si badheer ah buu wax u qaatay sooma isagana gacanta laga maayo lakiin haddii lasoo qabto waw laedbin ama xarig ama garaacis ama wuxuun baa lagu samay laakiin gacan gooye ma leh waxaagiina haddii laga raadin karo waa laga raadin ka saddexaadan gacanta la goynayni waxa wey waa muntahibka muntahibkana waxaa la yidhaahdaa waa midka boobkii xoogga kaaga qaata way ah, qahri iyo qalaabaa la yidhahdaayo awood buu kuu sheegtay caris dhaqaaji buu ku yidhi intuu ku ceejiyey markaad dhacday waa ayar iskala tegay sooma ama ma ahe intay ku qabteen bay xoog kaaga qaateen wixii xoog lagaaga qaataa marka la yidhaahdaa intihaabka kaasaa laga wada kaana gacanta la goyn maayo waa nin isagu ku dhacay waay xoog ninkugu dhacay waay kaana gacan gooye ma lehe wixii unbaa laga raadin waa muqtasib wixii unbaa laga raadino sidii looga heli karo haddii la ciqaabayo kaleeto ciqaabtii kaleetana waa la marin karaya macana haddii loo arko ayib saddexdaa inaan gacantooda la goynaynin ayaa waxaa ku tegay alimaamu shaafici iyo abu xaniifa iyo asxaabtoodaa maray ayb waxay leeyihiin gacangooye ma leh xadiiskanayna ku camalfalaya sidaasaana sawaab saasay sawaab way kala way waxaa kala duwan tuugga sida qarsoodida wax u qaata iyo kuwani way kala duwan yihiin waa midda labaadee tuugga marka gacanta laga goynayo sida jumhuurtu qabaani waa inuu xoolaha ka qaato meeshii lagu ilaalin jiray oo xirsiga ahayd sida jumhuurtu qabaan ayib xadiiskan dambana tilmaamaya وعn raafic بn khadiiji radi alahu canhu qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul lahi sl lay oo yaquulu leh laa qaطca goyn ma leh fii ma ahaanin fii samarin midho dhexdood walaa kaharin iyo timirta baruurteeda dhexdeeda toona alkahar waxaa la yidhahdaa jummaaru nakli baa la ydhahda jummaaru nakli timirta xaydheeda oo muxuu ahaaye ama baruurteeda ama hilibkeeda saasoo kale balciga waxaa wariyey almadkuuruuna kuwaa la sheegay baa wariyey waa kuwe arbacada axmed iyo arbacada xadiiska hore qoladan kusoo sheegnay baa kana warisa wa saxaxahu waxaana saxiixiyey aydan ku noqonaya atirmidiyu baa saxiixiyey wabnu xibaana iyo ibnu xibaan baa saxiixiyey wakadalika waxaa saxiixiyey ibnu xajar fi diraaya min xadiidi abi hurayra cinda ibni maajah waxaa kaloo saxiixiyey sheikh اlalbani caleyh raxmat ullah fi lirwa ibnu mulaqin kadalika fi lbadri ayuu isaguna ku saxiixiyey waxaa daciifiyey sanadkiisa ibnu xajar fi talkhiis axaawi wuxuu leeyahay xadiidkan waa xadiiday culimmadu qaateenoo matnigiisa aqbaleen talaqat alculamaau matnahu bilqabuul buu leey culimadu waa aqbaleen xadiidkan u ley xadidkan wax diisuga laa qaطca fii hamarin walaa kafar samarka marka waxaa la yidhahdaa waa midhaha geedka saaran ee weli laga soo goynin waayo tamri marka la yidhahda tamri waa timirta soo ma ta marka laga dhigo waa timir adkaatay oo la jaray oo dhulka taal samar marka la yidhaahdana waa timirtii oo geedka weli saaran oo lasoo goynin waayo marka wixii geedka korkiisa saaran hadduu ruuxu gurto ama ha usoo dhuunto ama si uun ku gurta intuu geed korkiisa ka gurto uu cuno ama uu laba tagaba gacangooye male gacangooye male ayib waxaa isaguna gacangooye aan lahayn walaa kasar kasarkuna gacangooye male kasarkana waa saan sheegnayo waxaa la yidhaahdaa jumaaru nakliyo kasarka waa qalciga laanta timirtu markay soo baxdo markay soo baxdo caleemaha saa ugu duuban laba caleemood baa dhinacyaha kaga duuban xoogaa markay soo socoto labadii caleemood way kala rogmanayaan saa markay u kala rogmadaan dhexdooda waxaa ka soo baxaysa mid kaleetoo duuban mid kaloo duuban oo jilicsan middaa korkeeda waxaa fuulaya midhihii middaasaa marka waxaa la yidhaahdaa kasar ama jumaaru nakli baa la yidhahdaa jumaaru naqli waa la cunaa marka midhahana waa la cunaa midhuhu miday ku fadhiyaanna waa la cunaayo way jilicsan tahay oo sida curdankaoo kale waay taasaa marka la yidhaahda marka midhihii ruuxii goosta ama hilibkii ka horreeyey ee midhaha ka koreeyey laantii ka korreysay jilicsanaydba cuna oo isku qaataay kaasi gacangooye male gacangooye male ayib sidaa waxaa ku tegay culimmada badankood waxayna xadiiskan u deliishadeen masale muhim ah oo ah shardi waxaa ah xoolaha marka gacanta la jarayo ruuxa xaday shardi waxaa ah xoolaha inuu ka qaato meeshii xoolaha lagu ilaaliyo xirsigoodii lagu waardiyeynahay ee lagu ilaalin jiray meeshaa inuu kala baxo waayo masalan lacag xaggee la geliyaa soo khasnad iyo akown iyo meel adag lama geliyo haddii intaad jidka dhigto meeshaas aad tidhahdo ma ii oolaysaa oo la kaato ma tuug baa ninkaas gacangooye male leanna meesheedii kamuusa qaadan timirtan geedka saaran iyo kasarka geedka saarani xayndaabna male wax ilaalinayana ma jiro meel lagu ilaaliyana male geedkaasuu saaran yahayo shimbiruhuna way cunaan ciddii gaari kartana way cuntaa marka xirsi male bay leeyihi jumhuurtu maadaama xirzi iyo meel uu ku ilaashanaada ayna jirin ruuxii u yimaado qaataay gacangooye male sidaa waxaa cadayn doona xadiiska inoo soo socdo tilmaami doono markii inta geedka laga jaro meeshii lagu igejin lahaa la geeyo bakhaar iskaba dhaafe markii inta geedka laga soo jaro bannaan meeshii lagu ingejin lahaa la geeyo halkaa hadduu ka qaato gacanta waa laga jari laakiin intuu geedka korkiisa saaran yahay meelaha hadduu ka cuno gacangooye male sidaana waxaa qaba alimaam maalik shaafici iyo axmed ibn xambal iyo keyrkood baa qaba xirzi in xoolaha lagala baxo markaa unbay gacangooyadu imaanaysaa meesha la dhigo ay ku ilaashan yihiin caadatan xirzigana maxaa lagu garan xirziga waxay u noqonaysaa curfiga waagaasi wixii xirzi noqon jiray maanta xirzi ma ah xoolahana mid walba xirzi gooniyuu leeyahy sooma xoolaha nool xifdibale meel lagu ilaaliya leeyihi iyo qaab loo ilaaliyo lacagtu meel lagu ilaaliya qaab loo ilaaliya leedahay dharku meel lagu ilaaliya qaab loo ilaaliyo leeyahy sooma shay walba goonidiisu xirsi u leeyahay xirsigana waxaa loo celinaya curfiga iyo caadada iyo dhaqanka mujtamaca wixii naadira xugumale laakiin xaggee la dhigaa xaggee lagu ilaaliyaa meeshaa markii laga qaatay gacan gooyaleeda wacan ibni umayat almaqzuumi radi allahu canhu qaala wuxuu ihi utiya waxaa loola yimid rasuululahi sal lay slam rasuulka waxaa loo keenay bilisin tuug baa loo keenay lisigu waa saariq tuug baa loo keenay qad ictarafa qirtay ictiraafan qirasho uu qirtay inuu xaday walam yuujad lamana helin macahu la jirankiisa mataacun wax alaaba ah wuu xaday waana qirtay inuu xaday laakiin agtiisa waxba looguma tegin faqaala wuxuu yidhi lahu isaga rasuululahi baa wuxuu ku yidhi sal lay aslam markii nebiga loo keenay baa rasuulku sal lay slam wuxuu ku yidhi maa ikhaaluka warniyahu kuuma malaynayo saraqta inaad waxadday ilama aha inaad waxadday qaala wuxuu yihi balaa iska dhaaf inaana xadin waan xaday buui yani wuxuu damcoogaa inuu afka u mariyo oo uu markaa ka keensiiyo ma xadin oo sidaa lagu fasaxo maa idkhaaluka saraqta inaad waxadhay lama aha buy maya maya waa xaday buy maya waa xaday faacaada waa ku celiyey calayhi korkiisa maratayni laba goor buu ku celiyey aw amase alaatan saddex goor buu ku celiyey saddexdii goor buu wuxuu maya waan xaday warkaasuu la taagay fa amara markaasuu amray nebigu bihi isaga faqutica waa la gooyey gacantii baa laga jaray waji'a waana lala yimid bihi isaga gacantii markay ka jareen kadib ayaa loo keenay nebiga sal ly slam faqaala markaasa wuxuu nabigu isagu gacanta ma jari jirin sida qaalibka ah xuduudda isagu ma oofin jirin dadka ma garaaci jirin dhagax kuma diri jirin isagu gacanta ma goyn jirin xukumka markuu qaato saxaabadaa fulin jiray saasman marka markay gacantii soo jareen bay usoo celiyeen faqaala markaasaa wuxu uhi rasulku sal alay waslam istakfir illaaha warniyahu ilahay dembi dhaaf weydiiso oo watub ilayhi usoo noqo ah, ilahayna dembi dhaaf weydiiso kana soo noqoniyo qaladkaad gashay faqaala wuxuu yidhi ninkii astakfir allaha wa atuubu ilayh ilaahay baan dambi dhaaf weydiisan isagaana usoo noqonaya faqaala nebigu wuxu uhi sal lay slam allahuma allahyow tub calayhi ilaahu ka toobad aqbal ilaahu toobadiisa aqbal oo u dambi dhaaf alaaan saddex goor buu sidaa yidhi waxaa soo saaray xadiidka abu daawuuda baa soo saaray wallafdu lafdigan hadda meesha yaallana lahu isagu usugnaaday wa axmedu axmed baa soo saaray wannasaa'iyu wa rijaaluhu xadiidkan ragga warinayaana hiqaatun waa rag lagu kalsoon yahay rag iqada hadalka xaafidka warijaaluhu iqaatun sax ma ah sax ma ah lanna sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo abulmundir mawla abi darin alkifaari oo majhuula ku jira saas khaaabi iyo dahabi iyo sheekh albani iyo keyrkood waxay leeyihiin ninkaasi nin la yaqaano maaha xaafidkuna fi taqriib wuxuu leeyahy maqbuul maqbuulka inta badan wuxuu u isticmaalaa mastuurulxaalka ninka majhuulka ah majhuululxaalka macnaha laakiin waa goorma cinda almutaabacu maqbuul noqonaya marka nin noocaasa waxaa ku jira majhuul abaa sanadka ku jira magacaane majhuul hadduu ku jirana rijaaluhu iqaat lama dhihi karo saas man marka rijaaluhu iqaatkaasi hadalka xaafidku saxmaa ayib xadiidku waa daciif xadiidku waa daciif oo ninkaa dartii buu daciif leeyahay sheekh albaani caleyh raxmatullah fi riwaayat haliil buu kaga hadlay waana sida macnaha sanadkiisa ka muuqata mutaabacana male xadiidku muxuu faa oo loo deliishaday daciif ba ha ahaaday qolaa deliishatay waxay u deliishadeen inay fiican tahay ruuxa waxaday in ay fiican tahay ruuxa waxaday si xadda looga baajiyo in loo laqinoo loo meeriyo in loo laqinoo loo meeriyo xatooyadii inuu inkiro maxkamaddii ah, buu yimid xatooyana waa lagu hayaa waa inaad afka u mariso haddaad qaadligii tahay oo tidhaahdo wariyo ilama ah inaad a waa runtaay waxba maxadin hadduu dhaho waa un laysoo lugooyey iska tagdha markaa ah hadduu yidhahdo me waan xaday oo ku adkaystana oo haddana ku celiyo ku celiyo markaasi xaddaa laga oofiyo sidaasuu xadiisku faa-iideynaya waana daciif culimmada waxaana daliishaday sidoo kale qaba in qiraalka xatooyada ee xaddu ka laasimayso ilaa uu qirto laba goor ugu yaraan inaan xadda inu ku waajibayn ugu yaraan laba goor waa inuu qiraalka maro sidaana waxaa qaba axmed iyo isxaaq isxaaq ibnu raawiya iyo imaam axmed baa qaba inuu qirto haddana qiraan labaad qirto markaa unbaa xadda la marinayaa ayib ama jumhuurtu waxay qabaan iyo badanka culimadu hal mar hadduu qirto waa ku filan tahay bay qabaan almuhim xadiiska ciddii daliishatayba waa daciif ayib xadiis daciifana xugum laguma dhiso waahrajahu waxaa soo saaray xadiidkan alxaakimu xaakim baa soo saaray min xadiidi abi hurayrata xaaluya radia allahu canhu fasaaqahu markaasuu kaxeeyey bimacnaahu macnihiisoo kale u kaxeeyey wuu wadayo wuu keenay wey macnaha macnaha xadiidkan soo sheegnay oo kale isagoo abuu ku keenay oo saasuu u waday wa qaala wuxuuna yidhi fiihi dhexdiisa wuxuu yidhi qaala fiihi wuxuu yidhi nebigu wey sal lay slam wa qaala wuxuu yidhi fiihi dhexdiisa idhabuu taga bihi isaga la taga ninkii markuu qirtay saxaabadii buu nebigu la hadla wuxu ninkan kaxeeyo la taga oo faqtacuuhu gooya gacanta uma xsimuuhu kadibna gacanta guba ah alxasmu waxaa la yidhahdaa alkayu binnaar in dab lagu gubaa la yidhahda ayib waahraja waxaa soo saaray albazaaru bazaar baa soo saaray aydan lagu noqoyay wa qaala wuxuuna yidhi laa ba'sa biisnaadihi sanadkiisa wax dhiba kuma jiro buui sanadkiisu dhib male buu yihi bazaar markuu soo saaray xadiidku wuxuu ahaa lafdigan uu hadda yidhi fasaaqahu bimacnaahu waxbaa ka yara duwan kii hore wuxuuna ahaa nin baa loo keenay tuug a nabiga sal lay slam oo saraqa shamlatan mara xaday markaasa waxan ya rasuul allah ina hada saraqa rasuul ila ninkan waa xaday waxbuu xaday bay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam ma ikhaaluhu ma ikhaaluhu saraqa saraqa uma malaynahay inuu xaday or ninkani inuu nin waxday uu muuqday lama aha buui isagiiba alla wuxu hi iskaba dhaaf rasuul ilahi may waa xaday buui may waa xaday markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam idhabuu bihi faqtacuuh kaxeeya oo gacanta ka soo uma axsimuuhu kadibna gacanta guba uma atuunii bihi kadibna ii keena daad gacanta goysaan oo soo gubtaan ii keena markaas gacantii baa la gooyey waa la soo gubay markaasaa loo keenay markaasuu nebigu ku yihi tub ila allah warniyo ilahay usoo noqo markaasuu yihi tubtu ila allah markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly sl taaba allahu calayk ilahay toobadaad ha ilahay kaa toobad aqbal sidaasi iyo lafdigaasi waxaa wariyey xaakim markuu wariyeyna wuxuu ihi saxiixun calaa sharti muslim walam yuqrijaahu muslim shardigiisu saxiix ku yahay buuri dahabi baa ka aamusay oo isagu aan hadal ku lahayn xadiidka ayib waxaa saxiixiyey sidoo kaleeta ibnu qataan kama fi talkiis laakiin xadiidka aimadu waxay rajaxayaan inuu yahay xadiidku muxuu ahaaye inuu mursal yahay ee uusan ahayn musnad ahayn oo mawsuul ahayn sidaasay rajaxayaan waxaana ka mid a culimmada rajaxay alimaam ibnu madini ibnu khusayma daara qutni eh, iyo ninka la yidhaahdo sheekh albani caleyh raxmatullah fi lirwa xadiidku sababtaasuu daciif leeyahy sababtaasuu daciif leeyahay oo ah sanadkiisu waa sax laakiin cilatuhu lirsaal ciladiisu waa inuu mursal yahay mursalkuna min anwaaci daciif wa ayb abu cubayd wuxuu leeyahay alqasim ibnu salaam wuxuu leeyahay eh, xadiidku mas'alada uu faa-iideeyey oo dheeraadka oo ah ruuxii marka gacanta la gooyo in gacanta la gubaya xadiid kaloo ay ku soo aroortay ma garanayo oon kan ka ahay xadiidkanina waa daciif gacan gubyada waxa weeye yacni markii gacanta la jaro oo gacanta la gooyo halbowlayaashii iyo xididadii dhiigga waday baa meesha ku yaalay haddii marka aan dhiigga la joojinin waxaa dhici kartaba ruuxu inuu u dhinto sooma marka ma jirin dee muxuu ahaayey eh, dhibigan hadda xadiidka ahee jira ee ruuxa dhiigga la joojin karo ama la tolay ama markaaba wax dhiigga joojiya lagu samayn karayo ma jirin waxay isticmaali jireen waa la gubi jiray saas mana nidaam qadiim oo dhiigga lagu joojin jiray waay xubinku markuu dee halbowluhu go-o uu dhiigga sii daayo dab baa la saari jiray dabka marka la saaro meeshii baa isku soo ururaysa kadibna dhiiggii baa istaagaya saas macana ama saliid la kululeeyey ayaa gacanta la gelinayaa kadibna way isku soo ururaysaayo dhiiggii baa istaagaya muhiimadda dhiig marka guba loo leeyahay waa dhiig joojin wa si ruuxu uusan u dhimanin macana culimo badan baana qaba masalada iyada maqsuudkeedi iyo qasadkeeduna waa nafta in lagu badbaadiyo iyo ruuxan gacanta laga goy mayo jidhkiisa kale inaysan dhibaato kala gaadhin saas macana inaysan dhibaato kale gaadhin haddii marka la heli karo gubitaanka wax kaleetoo ka gadisan oo dhiigga lagu joojin karayo gubitaanku laazim ah xadiiskiisuna waaba daciifa macana muhimaddu waxa weeyaanu ruuxani gacanta inteeda kalena yayna wax noqonin isaga la lafahaantiisina yuusan dhib gaadhin intaa laga jarayo shareecadu ka goysimayo intiisa kale waa in la badbaadiyo haddaad dariiqo ka sahlan dabka haysaanna ahlan wa sahlan haddii kaleeto soo maaha waa maslaxo saas wey maana ayib wacan cabdiraxmaan bni cawfin radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi laa yuram laa yaqramu a ma qaraamo asaariqu ka waxday laa yaqramu bimacnaa waxa weye ma gudo waayo wixii uu xaday ma gudo asaariqu kii waxaday idaa goortii uqiima la oogo calayhi korkiisa alxaddu xaddii marka laga oogo tuugga marka xadda laga oogo wuxuu xaday looma qabsado oo ma gudo oo qaraamaadkii iyo takaaliiftii ma bixiyo oo waxaa wariyey annasaa-iy nasaa-i baa weriye kadalika bayhaqiyo daara qutnina way wariyeen wa bayana wuxuu cadeeyey annasaa-i anahu isagu xadiidkani munqaicun inuu yahay mid sanadkiisu kala go-an yahay sanadku waa go-an yahayo ma xidhiirsana kadalika waxaa xadiidka inkiray alimaamu dahabi fi lmiisaan cillo kaleetana xadiidku waa leeyahayo aan inqiaaca ahayd oo waxay tahay miswar ibnu ibraahim azuhri ninka la yidhaahdo oo majhuul ah ayaa sanadkiisa ku jira ibnu qaaan iyo eyrki waa laa yucraf lama yaqaan saas daraadeed ba alxafid ibn xajar fi nukati diraaf wuxuu ku leeyahay huwa mursalun laysa bihaabitin xadiidkani waa mursal mana sugna sheekh albaanina wuxuu ku daciifiyey fii daciifi sunani nasaa-i buu ku daciifiyey xadiidkani ma sugna marka xadiidkani ma sugna yuusan sugnaanina muxuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa tuuggii xoolaha xaday haddii inta lasoo qabto la xado gacanta laga jaro xoolihii uu xaday ma loo qabsanaya oo ma gudaya mise maadaama la xadayba wax damboo loo sii raacanayo ma jirto xadiidku tan buu sheegaya haddiiba la xaday wax damboo ku maqan ma jire meeshaha lagaga hadho wuxuu xadayna xad wuxuu cuni karay cun wuxuu lunsaday lunsay halkaah lagaga hadho saasuu faa-iideynayaa abuu xaniifa abuu yuusuf baana laga wariyaa ra'yiga isaga waxaa khilaafsan jumhuur ulculamaa oo waxay leeyihiin laba arrimood baa kala duwan xaddan la mariye gacantan laga jaray xaq ilaahay bay ahayd xoolahan dadkee ku maqanna waa xaq aadami saas daraaddeed gacantana waa in laga jaro xaqiina loo qabsado oo gudo wixii gacantiisa ku laabanayaana waa laga qaadi wixii kaleetana waa lagu yeelona wuu bixin sidaasaana sawaab ah leanna cumuumaadka nusuusta waxaa laga faa'iidaysanaya ruuxu muslim ah xoolihiisu sina kugu xalaalaan maayaan ilaa can tiibi nafsin marka xatooyadii haddiiba xoolihii lagu qaadanayo dariiqi bayba noqon kartaa xoolihii lagu xalaashadaba gacantana waa laga jari xoolihiina waa laga qaadi labadaaba laysku daray waa xaq billah yani waxay la tahay maalan ruuxa maalan ruuxa dilay oo kaleeto mise xaq baa ku tacalluqaysa dadkii wax laga dilay ruuxii dhintayee la dilay xaq ilaahay xuquuq badan baa ku tacalluqaysa wy maana ayib marka xuquuqdaa faraha badan cid walba xaqeeda hala siiyo way yeena isduudsiyin macnaha fadal وعn cabd للh بn cmr بn caas radi allahu canهuma can rasuuli lahi sal lay slam rasuulka wuxuu ka warin anahu rasuulka su-ila in la weydiiyey can itamri midhihii ama timirtii almucallaqi ee la can itamri timirtii almucallaqi ee lalaadiye geedka ka laalaaday wey macnaha geedka ku taalay ka laalaaday ee weli la jaray faqaala nabigu wuxuu yihi sal alay waslam man asaaba ruuxii asiiba bifiihi afkiisa ku asiiba oo min dii xaajatin mid xaaje u saaxiiba ah baahi u saaxiib ah afkiisana ku isticmaala oo afkiisa ku asiiba yani meeshaa ku cuno oo kaga dhergo oo kaga noolaada waay man asaaba ruuxii asiiba bifiihi afkiisa ku asiibo oo min dii xaajatin mid baahi u saaxiiba ah oo baahan hayra muttakhidin xaal uu yahay mid aan samaysanaynin oon ka dhiganaynin khubnatan wax faraqa lagu qaato wax faraqa lagu qaatana aan ka dhiganaynin falaa shay-a calayhi wax korkiisa ma aha falaa shaya shaya calayhi korkiisa ma ahaan yacni wax gacan gooya iyo ciqaab toona ma leh saas man ayib bimacnaa waxa weeyaan midhihii oo laalaada ama oo geedka ku taalluu u yimi kadibna afkiisa intuu ula tegay buu aayar cunay meeshaasuu kaga dhergay markuu noolaaday kadibna wuu iska tegey faraqna kumuuna qaadanin jeebna kumuuna qaadanin si kalena uma qaadanin calooshiisa unbuu buuxsaday kadibna iska dhaqa falaa shaya calayhi waxba kaasi korkiisa ma aha waxba loo dabageli maayo waman kharaja ruuxii baxa bishayin shay la baxa oo minhu kaa ka mid a timirtaa laalaada ama midhahaa laalaada wax ka mida ruuxii la baxa oo qaato faraq ku qaata ama shay kale ku qaatana fa calayhi korkiisa waxa ahaatay algharaamatu qaraama ahaatay yacni inuu gudo algharaama waa inuu gudo wey macna waa inuu gudo oo mag dhabo waa inuu magdhabo dhabo cuquubana korkiisay ahaatay iyadii inuu gudana waa laga rabaa cuquubana waa laga rabaa ayib oo waa la ciqaabi wey macnaha ganax baa la raacsiinaya wey waman kharaja ruuxii baxa bishayin shay la baxa oo minhu tamrigaa ka mid a bacda an yuwiihi markuu dumo kadib bacda an yuwiyahu dheh markuu dumay kadib aljariinu meeshii lagu ingejinayey jariinku waa meesha timirta marka la soo gooyo meesha la dhigo ee ay ku ingegtaan la yidhahdaa jariin waa bakaar lagu ingejiye waay saas maana ayib waman kharaja ruuxii la baxa bishayin shay oo minhu ka mida tamriga bacda an yu'wiyahu markuu dumo kadib aljariinu meeshii lagu ingejinayo markuu dunto oo meeshaa ay gasho kadib bakhaarkii lagu ingejinayo markuu dumo kadib ruuxii wax ka mida la baxa oo fa balaqa uu gaadho shaygii uu la baxay samana almijanni gaashaanka lacagtiisa uu gaadho fa calayhi korkiisa waxaa aday alqacu goynba ahaatay korkiisa waxa in gacan laga jaro waa kee timirtii geedka ma saarno midhihiina geedka ma saarno waa laga soo gooyey meeshii lagu ingejin lahay ku ingegahayeen baa la dhigay bakhaar ama meel yaa la geeyey meeshiibuu ugu tegey meeshii intuu ugu tegey hadduu xataa meeshaa lafteeda afkiisa ku cuno daahirka xadiis ka muuqdaan waxba maa yani looma sheeganin laakiin intuu meeshii ugu tegay buu aayar qaatay waxbuu la baxay ka mida wuu la tegey wixii uu qaatay hadduu dhan yahay gaashaanka lacagtiisa oo meeqa aha waa kaan soo marnay ya saddex dirham sooma nisaabkii gacanta lagu goynayay hadday gaadho wey macnaha ilan gaashaankaa qiimihiisu intaa ahaa sooma ayib nisaabkiina markaa ay gaadho kaas gacantaa laga jaraya wey akhraja waxaa soo saaray abu daawuuda baa soo saaray walnasaa'iyu wa waxaa saxiiyey alxaakimu tirmidi baa isagoo mukhtasara sidoo kale soo saaray wuuna saxiix wuuna taxsiiniyey ibnu mulaqin baa isaguna filbadwi ku taxsiiniyey wakadalika sheikh albani fi lirwa xadiiku waa xasan xadiidku waa xasan wuxuu inoo kala qaaday beeraha midhaha ku yaalla midhaha geedka saaran ee beerta ku yaalla ayaa laynoo kala qaaday ruuxii u yimaado oo isticmaala hadduu yahay ruux gaajaysan oo rafaadsan oo baahan oo intuu yimidun afkiisa intuu ula tegay ka dhargay oo sidaa ku tegey cuquubana la marin maayo lana ciqaabi maayo gacanna laga goyn maayo waa xaq ruuxan gaajaysa beerta midhaha ku yaal ha cuno maxaa adigu gaajada ugu dilin ruux ka labaadi waxa weeye intuu soo galay ayuu aayar faraqa ama kiish u watay ama jeebka wax ka mida intuu qaatay buu la baxay kaasi waxaa la marinayaa fa calayhi algharaamatu waalcuquuba haraamada waxaa laga wadaa timirtuu qaaday buu bixin wuxuu qaaday oo la tegay wuu bixin waa lagu leeyay waa midda labaade cuquubana waa la marin cuquubadaasi riwaayaadka qaarkood waxay leeyiin waxaa laga wadaa waalcuquubatu bimilayhi cuquuba maaliya waay oo intuu la baxay waxaa lagu ciqaabayaa labanlaabkeeda inuu bixiyo waa ganaax waa ganaax adiga waxoogaa waxaa la baxday kiila ah waxaa lagugu ciqaabayaa kiiladiina inaad bixiso waa qaraamada kiilo kalena inaad ku darto cuquuba ah oo ganaax saas way macna waa masaladay u deliishadaan culimmadu masalo dood badanay ka jirtaa oo aada loogu muransanya oo sideedaba ruuxa haddii la ganaaxayo ama la ciqaabayo ama la tacsiirayo ma lagu tacsiiri karaa xoolihiisa in la qaato ma lagu tacsiiri karaa mise tacsiirtu xoolo ma gashee waa xabsi iyo garaacis iyo wax saasoo kale unbay gashaa xoolo la qaatay tacsiir ma galaan miya waa masalo culimadu aada isugu khilaafsanya axaadiista marka la dabagalo istiqraac lagu sameeyana sida sawaabka waxa weeyaan yajuuzu tacziiru bilmaal xoolo waa lagu tacziiri karaa ruux ruuxa kuu galay iyo gaf kuu galay haddii maslaxa loo arko xaal waa laga qaadi karaa xoolaah tacziir xoolaah waa laga qaadi karaa marka tanaa ka mid a axaadiista loo deliishado masalada iyada oo iyadiina waa laga qaaday labalaabkeedna waa laga qaaday saasmeesha dambe uu leeyahay yani markii timirtii inta la qaado geedkii laga gooyo meeshii ay ku ingegaysay la geeyo halkaa hadduu kala baxo ayada gacantaa laga jaraya wuxuu ka mid yahay axaadiista loo deliishado oo jumhuurtu ay u deliishadaan markii ay bakhaarka tagtay oo meeshii lagu inkajinaya timirtu tagtay ama midhuhu tageen xirsi bay galeen meeshii lagu kaydin jiray lagu ilaalin jiray bay galeen sooma meeshaa ruuxii ka qaatay marka waa tuug gacantaa laga jaro inta ka horeysa soo ma aha meesha ay yaaleen iyo geedka korkiisa iyo ma ahayn xirsigii ma aha meeshaa ruuxa ka qaatayna tuug ma aha axkaamtii tuugga ma qaadanayo laakiin markii shayga la dhigo meeshii uu lahaan jiray laga dhigo lagu xifdin jiray markii laga qaatay kadib waxay noqonaysaa gacangooyadu imaanaysa macna waa jumhuurtu adiladay daliishadaan buu xadiidkani ka mid yahay marka an safwaan ibni umayata radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu yihi lamaa goortii amara uu amray nabigu sal lay slam biqaci aladii kii goyntiisa saraqa xaday kii gacan goyntiisa markuu nabigu amray ninkii gacan goyntiisa kee weye saraqa xaday ridaahu gu-iisa xaday ridaahu gu-iise safwaan gu-iisa waay damiirka ridaahu ah ee mansuubka ah wuxuu u noqonayaa safwaan ee nebiga uma noqonayo yani waxa weeyaan lamaa amara markuu amray nebigu biqaطci aladii ninkii gacantiisa saraqa xaday ridaa'ahu safwaan gu-iisa xaday ninkaa gacanta in laga gooyo markuu nebigu amray oo fa shafaca uu u ergeeyey safwaan fiihi ninkaa uu u ergeeyey kale oo meesha waxa weeye safwaan baa go laga xaday ninkii go-a ku ka xaday buu nebiga kala hadloo yidhi rasuul ilaahayo iska daa waxba gacanta ha jarin fashafaca fiihi markaasaa nebigu wuxuu yihi sal ly wasalam hallaa kaana muxuu u ahaan waaye daalika arrinkaa oo shafaacada qabla an ta'tiyanii bihi intaadan ii keenin intaadan igu soo simin maxaad igu ergey weydood isaga day weydo faraha uga qaadi weyd ama aniga haddaad igu soo simtay xad baa laazimtay shafaaco male markaas warka jooji ergada meeldhig akraja waxaa wariyey alarbacatu afartii akhraja waxaa soo saareen axmedu wlarbacatu wasaxaxu waxaana saxiixiyey ibnu ljaruud wlxaakimu xadiidka tamaamkiisu waxa weye dhamaystirkiisu ikhtisaar baa ku jireen safwaan ibnu umaya ninka la yidhaahda ayaa masaajidka xaramka ayuu seexday fatawasada ridaahu gu intuu laalaabay buu barkin ka dhigtay fajaaa saariqun faakhadahu min taxti ra'sihi tuub baa yimido markaasuu gu-i wuxuu kala baxay barkinta hoosteed waxaan ujeeda madaxiisa hoostiisa buu gu ayar kala baxay kanna waa hurdaa xarabku wax ka hadaya waxaa ula yaabaysaan tuugta masaajidda kabaha idinka qaadanaysa nin gu-iisii barkisanoo xarabka dhex jiifaaba gu-i laga waa waktigii nebiga sal ly slam marka tuugta masaajidda wax ka xadaayo waa jiri jir laakiin waa sii jirtay daliil umaaha yayna daliishanaysa a waktigii nebigaaba masaajida wax lagu xari jiray daliil yayna u noqon ayib gu markuu ka qaatay fa akhada safwaanu assaariqa saariqii markuu gu-ii xaday safwaan waa soo baraarugay wuu qabtay ninkii nebigu u geeyey sal alay asalam fa amara biqaطci yadihi nebigu wuxuu amray gacanta laga jaro marka markuu safwaan arkay ninkii oo gacanta laga jari rabo ayuu wuxuu ihi inii lam urid bi haada rasuul ilahi saa ulama jeedin rasuulka ilaahay saa ulama jeedin ninka gacanta ha laga gooyo waa isku naxay ninka gacanta ha laga gooyo maahan ujeeddadaydu wa huwa calayhi sadaqa buu yidhi go-ba haddii gacantiisa looga jarhay waaban ku sadaqaystay buu yidhi waaban u cafiyey ha qaataba isagoo dhanba ninka gacantiisii buu waxoogaa u naxay markaasaa nebigu wuxu yhi sal lla alay aslam hallaa kaana dalika qabla an ta'tiyanii bihi maxaad ugu casin weyday oo u saamixi weyday intaadan ii keenin buu amaa haddaad ii keentay ma warbaa yaalla haa ninkii luqintiisa noo soo taaga waa jaraynaa soomaan adigaa soo marna amaa inta ka horraysa xuduudda isu saamaxo oo iscafiyo oo isaga shafeeco oo laakiin mar hadday aniga isoo gaadho warma yaallo wa xadiisku marka saas maalik iyo shaafici baa sidoo kale xadiidka soo saaray sanadkiisa baxfi baa ku jira asbaat ibnu nasrin hamdani mil baa ku jira oo saduuq kafiiru khata ah sidoo kaleeto xumayd ibnu ukhti safwaan baa ku jira oo majhuul ah laakiin xadiidku turuq kaluu leeyahay oo saxiixatu lisnaada sida sheekh albani uu ku xaqiijiyey fi lirwa turuqdaa kaluuna xadiidku saxiix ku noqonaya waxaa saxiixiyey xaakim dahabi ibn cabdilhaadi kadalika ibnu mulaqin sheekh albani baxsi qayima oo irwaaga uu ku xaqiijiyey kadalika sheekh abu isxaaq ibn fii kawti lmaktuud ayuu isaguna ku saxiixiyey xadiiku marka waa sugan waa xadii sugan muxuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa waa marka koowaade xuduuddu markay laasimto maxkamaddu ay sugto shafaaco male waan ka soo hadalnay inta ka horaysase waa kaan soo marnay tacaafaw lxuduuda fiima baynakum saase man inta dadka laga baajin karo laga celin karo lagala hadli karo waa lagala hadli si ay uga baaqato man ayb taasuu ka hadlaya waxaa kaloo laga faaiidaysanayaa marada ruuxu uu qabo marada ruuxu uu qabo iyo waxa jeebkiisa ku jiraay haddii si qarsoodiya looga qaataayo waa xatooyo saas maana leanna go-a ninkani u wataay hadduu intuu barkaday uu seexday oo sidaa hoos ahaan loogu qaato waa la xaday dhihi mayno marka waa mukhtalis wuu dafay iyo waa muntahib iyo waa khaa'il iyo maaha soo sooma waa tuug saas maana wakadalika adoo iska socda ninka intuu kuusoo dhuuntay jeebkaaga waxa ku jira tartiib ula baxay waa tuug mukhtalis maaha waa tuug gacanta la jari leanna hoos ahaan buu wax u qaadanaya sooma kanna hoos ahaan buu wax u qaadanaya marka tuug baa la yidhahda sidaas weyaan ma aha qoladii aan soo sheegnay mukhtaliskii iyo khaainkii iyo muntahirkii maaha wacan jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi jia waa lala yimid bisaariqin nin tuuga lala yimid ila nabi nabigaa loola yimi sal lay slam oo loo keenay faqaala markaasuu nabigu wuxu uhi sal lay slam iqtuluuhu dila buu yidhi dila tuuga faqaaluu waxay dhahdeen inamaa saraqa wuu unxaday yaa rasuul allah rasuulka ilaahi rasuulka ilah xatooyo buu sameeyey ila waxay garanayeen xatooyada laysuma dila gacantaa layska jaraa markuu nabigu yihi dila iyo rasuul waxunbuu xaday waxunbuu xaday maxaa loo dili way macnaha ayib qaala markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay aslam iqtacuuhu waaye gacanta jara marka faqutica gacantii baa la jabay uma kadibna jia waa lala yimid bihi isaga athaaniyata markii labaad mar labaad baa isagu haddana wax xadayn la keni gacantii midigtaa la jaray tii bidixdu haddana wax ku xaday mar labaad faqaala wuxu uhi iqtuluuhu dila fadakara wuxuu sheegay milahu kii hore wax la mid oo amxay ah waxay yidhahdeen rasuulena wuu un xaday gacanta ka jaran baa leehay uma jia waa lala yimid waxaan ujeeda lugta uma jia waa lala yimid bihi isaga athaalihata markii saddexaad baa lala yimid isagoo wacda fadakara wuxuu sheegay milahu midtii hore mid la mida oo maxaa la mida bimacnaa markaa saddexaad markii la keenayna dila buuri oo rasuulilahi wuu unxaday bay dheh waaye gacanta jara la marka ayib jara yani waxay leeyihiin siday u badan yihiin gacanta midigta ah xatooyada labaad lugta bidixda ah xatooyada saddexaad gacanta bidixda ah xatooyada afraadna lugta midigta ayb uma jia waa laleeya bihi isaga araabicata markii afraad kadalika sidii oo kale loo keenay haddana ilaahay amarkiisu bada gacan xatooyo barata maxaa jir haddii la gooyo xataa gumudka may dhihi jir gumudkaa dhaqdhaqaaqay dhahay marka ninka la wada jaray ee haddana wax hadaay meelxaanma bal meel wax ku haday ayb uma kadibna jia waa laleeydi bihi isaga alkhamisata markii shanaad baa laleeyidi isagoo labadii gacmood iyo labadii lugoodba go-an yihiin ma afku wax ku xaday baadugu karo isagoo waxdayba haddana la keenay faqaala wuxuu ihi uqtuluuhu dilab nabi sal lay slm marafraadkaas dilab masharaadka baa dhihi akhraja waxaa soo saaray abu daawuuda baa soo saaray wannasaa'iyu wastankarahu alimaam anasaa'i xadiidka markuu weriye wuxuui waa munkar sababtu inkirena wuxu uhi muscab bin mutaabid in la yidhahda ku jira oo aan qawi ahayn oo daciif ayib sababtaasuu u inkiray xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira muscab binu haabit kaas oo daciif ah sababtiisana xadiidka waxaa ku daciifiyey cabdilxaq ishbiili ibnu mulaqin ibnu salax ibnu cabdilbar ayaa ku daciifiyey sheekh albaani caleyh raxmatullah isagu fi lirwa wuxuu leeyahay waa daciif laakiin waxaa mushaabaceeyey nin layidhahdo hishaam ibnu curwa cinda daara fi sunan saas daraaddeed buu xadiidka sheekh albaani saxiixinaya fi irwa haliil culimada baankood way daciifinayaan laakiin sheekhu wuxuu leeyahay xadiidka waxaan u helay mutaabacaad iyo shawaahid buu leeyahay waana sugan yahay buu le isagu ayb raja wuu soo saaray bui raja wuu soo saaray nasaa baa laga wadaa wa akhraja nasaa wuxuu soo saaray min xadiidi alxaari bni xaaibin xaal uu yahay naxwahu mid la mid a xadiid xaari ibnu xaaib laga warinayo oo kaasoo kale ah buu nasaa-i sidoo kale soo saaray wadakara wuxuuna sheegay ashaaficiyu intaynaan taa gaadhin xadiidka xaaib alxaari ibnu xaaib wuu ka gedisan yahay xadiidkaa hore oo farqi baa udhexeeya alfaad bay ku kala duwan yihi lafdigiisuna wax weeye nabiga sal lay slam tuug baa loo keenay markaasuu yidhi dila waxay ilah waxun buu xaday kadibna wuxuu yidhi gacanta gooye haddana mar labaad buu xaday lugtiisaa la jabay intaasi waktigii nabiga dhacday buu leeyahy xilligii abubakar markii la gaadhay yuu haddana xaday markaasaa lugihiisiiyo gacmaha la wada jaray waxba ma soo hagan mar shanaad buu xaday markaasaa abubakar wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal lay wasalam aclama bi hada xiina qaala qtuluuhu walaalaha nabigaa nooga xoogaalsanaa dile markuu yidhi kadibna wuxuu u dhiibay abubakar dhallinyaro reer qureysheed ah si ay u dilaan kaxeeyo dila buud waxaa ka mid ahaa cabdullahi bnu zubayr cabdullahi bnu zubayrna wuxuu leeyahay xadiisku nin madaxnimada jecel buu abuu leeyay wa kaana yuxibu limaara nimankii dhallinyaradee loo dhiibay la yidhi ninka soo dila ayuu wuxuu ku yidhi ammiruunii calaykum hawshan aynu qabanayno aniga madax iga dhiga idoorta ah, ii dhiiba fa amaruuhu markaasay yidhaahdeen amiirkanagii baa noo tale markay u dhiibeen fa kaana idaa daraba darabuuhu xataa qataluuhu isagaa ku bilaabay markuu garaacaba way garaacaan marka ila wadeedeen amiirkaaga ka dambaysa soo ma ah, intaasu macnaa yuu amiir amiir iga dhegayinoo ku raacay ku raaceen macna sidaasuu leeyahay xadiidka weeye lafdiga lafdiga xaari ibnu xaatim lafdigiisa nasaa-i soo saaray baa sidaas kadalika waxaa soo saaray xaakim iyo bayhaqi abaraani fi lkabiir xaakim markuu soo saaray wuxu uhi saxiixulislaam hadalkaase waa lagu diiday ninka la yidhahdo xaakim xadiidku markuu yahay xadiidu xaaris ibni xaatib oo lafdigan dambe ah waa munkar daciif ah saas man daciif jiddan waay sidaas mana alimaam dahabi baa wuxuu leeya waa munkar ibn cabdilxaqna wuxuu leeyahy xadiiu lqatli ibn cabdilbar baan dhihi lahaa munkarun laa asl buu leya waa xadiiska hor iyo kan dambaba sheekh albaarina wuxuu leeyahay fii daciifi nisai wuxuu le isaguna munkar buu leeyay daciif nisai xadiidkani marka ma sugna kan dambe ee xaari ibnu xaatib ma sugna laakiin kaa hore bay culimada qaarkood saxiixinaya macnaheeduna waxa weeye waa la isla ogolyahay saariqa markuu waxado korba xubinkii u hadhay in la jarayo gacanta la goyn lugta la goyn gacanta la goyn lugta la goyn laakiin xatooyada intaa kadib hadduu waxdo maxaa lagu samayn waay xadiidku wuxuu ihi dila wax u hadhay ma jiree kaas hala diro ayb halkaasay marka culimadu hadal badan ka qabaan wuxuuna yidhi xaafidku wadakara shaaficiyu shaafici wuxuu sheegay ana alqatla dilka fi lkhaamisati marka shanaad la dilayo saariqa iyo tuugga la digalayahay mansuuqun xukumkaa waa la bedelay xukum horuu ahaa laakiin waa la bedelay mansuuqun marku waxa uu leeyahay alimaamu shaafici macnaheedu waxa weeyaan xadiidka wuu sugayaa laakiin xukunkuu ka doodaya leanna waxaa la yidhaahdaa dacwa naskhi waxay timaadaa bacda ibaati sixa waa farcu tasxiix baa la yidhahda marka culimada hadallo badan qaarkood waxay leeyihiin dilkaasi waa mansuuqo waa laga dambeeyo nebigay ka sugan tahay intuu yacni gacan gooye oo gooye oo gooye inaan la dilin taasaa dambaysay waa mansuuq naskigaa daliil looma hayo warka murtidiisa naskiga daliil looma hayo culimada qaarkood xadiiskan waxay ku ictiraadeen waxay yidhaahdeen waa laysku ijmaacayoo ijmaac baa guntamay inaan lagu camalfalayn xadiiska oon saariqa la dilaynin ijmaacaasina ma jiro cinda taxqiiq ijmac ma jiro masaladaas khilaaf baa ku jira alimaamu maalik baana ka mid a ah dadka laga soo guuriyey inuu yidhi marka shanaad ha la dilo ama marka afraad hadduusan ijmaacna jirin naskina uusan jirin xadiidkuna sugan yahay muqtadihiisa waa in lagu camalfalo oo ah marka shanaad ha la dilo ma wujuub ba mise waxaa loo daynayaa ra'yiga imaamka waxaan u tegi doonaa ruuxa khamrada cadda dhowr goor markuu caddo oo la soo celiyo oo caddo oo la soo celiyo oo la caddo dila baa gadaal dambe soo aroortay shaaribulkhamriga laftiisa intaasoo goor markii inta laxado laxado la xado la dilo ibnulqayim wuxuu leeyahy caleyh raxmatullah halla diladaasi xugum laasima ma ahee waxay u noqonaysaa imaamka ra'yigiisa imaamku hadduu u arko inuu dilana uu heli karaa hadduu u arko inuu uun xad kala mariyo sidaa ku daayana wuu heli karaa marka masaladu waa masalo noocaasa ah. ijmaac xadiiska lagu ictiraadana ma jiro oo ma sugna naskiguna ma sugna hada wabilahi towfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina muxamedi wala ali saxbi waslm